بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبيina mحmed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami سyد الmرسلين lلإmam النawwiي raximah اllahu taعaalى waxaan joognay baab الرajاء waxaa noogu dambeeyey xadiidkii anas wacan anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama nabiga iyo wa mucaadun mucaadna <coughs> radiifuhu uu yahay fangalkiisa cala raxli gaadiidka korkiisa qaala waxa uu yihi nabiga sal ly slam yaa mucaadu mucaadow qaala waxa uu yihi mucaad labeyka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ku ajiibay oo ku ajiibay ku maqlay oo ku maqlay wasacdayka ku maqlay oo ku maqlay qaala yaa mucaadu qaala labeyka yaa rasuula allah wasacdayka halaatha saddex jeer buu sidaa yidhi qaala maa min cabdin marka waxaa laga qaadanayaa waxa saddex jeer nabiga uu ugu celinayo inay muhiimad weyn ay leedahay arrinka uu soo wada arrin muhima in uu yahay qaala waxa uu yidhi markaa rasuulka sal ll ly slam maa min cabdin addoon ma jira yashhadu an laa ilaaha ila allah addoonkaas oo yashhadu qiraayo an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabuda inuunan jirin ila allahu alla mooyaane wa anna muxamedan muxamedna cabduhu inuu yahay alla addoonkiisa rasuuluhu uu yahay addoon sidaa qiraya ma jiro sidqan iyadoo yacni ay dhab ka tahay min qalbihi qalbigiisa ay run ka tahay marka sidqan saadiqan waa la dhihi karaa xaal uu yahay mid run sheegaya min qalbihi qalbigiisa ka run sheegaya ama sidqan mafcuulu liajlihi markuu qiraya yacni waxaa weeyaan sidqan yacni runnimo darteed u qirayo min qalbihi qalbigiisa xaggiisa ka ah yacni uu qalbiga ka rumaynayo isagoo qalbiga ka rumaysan munaafiqi baa ku baxaaya marka meeshaas maxaa yeeley isagu qalbiga kama rumaysna waa iskaga dhawaaqa un keliya oo wuxuu ku raadsadaa xoogaa adduunye ah unbuu ku raadsadaa qalbiga kama jirto kaasaa ku baxaya marka munaafiqa isagu nacam oo munaafiqa laa ilaaha illa laahudiisa aakhira ma anfacayso waa dhici kartaa adduunyada inay anfacdo maadaama dadka quluubtooda aan la ogeyn laakiin haddii iyada laftirkeeda wixii qalbiga ku jiray mararka qaar waa kasoo baxsanayaane hadday kasoo baxsadaan wixii kasoo baxsadaan lagula dhaqmayaa markaas oo walow nashaau la araynaakahum falacaraftahm bisiimaahum walatacrifanahum fii laxni lqowl ayuu yiri nabiga allah subxaanahu watacaala sidqan min qalbihi marka shuruudda laa ilaha illa ayna ka mid tahay yacni asidqu bihaa qofku inuu yacni run u dhaho kelmadan oo inan been ka ahayn nacam marka axaadiidta itlaaqayso ee dhehayso qofkii laa ilaha illa allahu yiraahdo jannaduu gelaya waxaa lagu xambaarayaa kuwaan oo kalea lagu fasirayaa waa inay run ka tahay waa inay daacad ka tahay waa inuu yaqaano ou ogyahay waxyaabahaas oo dhan baa markaa lagu macnaynayaa nacam bimujarad laa ilaha illah oo afka laga dhaho ma aha wax la sheegaya nacam ee waxay u baahan tahay ictiqaad qalbiya oo dhabnimay u baahan tahay jacaylay u baahan tahay waxay u baahan tahay hoggaansan loo hoggaansamo way fara badan tahay marka shuruudahaas oo dhan ayay wadataa marka axaadiidta kale ayaa waxaa lagu macneynayaa axaadiidta tilmaamayso oo lagu dhawaaqo fadliga ay leedahay kulli waxaa lagu wada xambaarayaa kuwan baa loo soo celinaya ilaa haddii uu jira addoon sidaa u qirayo dhabna ay ka tahay xaramahu llahu ilaahay waa ka xarimaa cala annaari naarta ilaahay waa ka xarimaa de waxaan ogsoonaha dad muslimiina inay naarta geli doonaan sidee marka loo jamcinaya axaadiidtaas iyo axaadiidtan waxaa loo jamcinayaa xadiidkan in lagu macneeyo imaa in la yiraahdo ilaa xaramahu llaahu cala annaar bimacnaa waxaa weeyaan addoon laa ilaha illa lahu yidhi run ay ka tahay faradkeedii la yimid la yimid yacni wixii ay waxay ay dalbanaysay laa ilaha illahu waxay dalbanaysay faraa-isheedii addoon la yimid oo dhammaystirta dee ilaahay naar ma gelinayo nacam in macnahaas lagu macneeyo ama macnaha kale lagu macnayn karaa waxay tahay waxaa dhici karto qabla nusuuli lfaraa-idba inay axaadiidtaas ay tahay intaan faraa-ishaan kale aynan soo degine dadku tawxiidka un markaas laga rabay saasna waa yidhaahdaan culimmada qaar kalena waxay leeyihiin ilaa xaramahu llahu cala annaar yacni inuu naarta ku waaro ma dhacayso ma ku waarayo hadduu gala xataa nacam qaala yaa rasuula allah waxau yihi rasuulka ilaahayow afalaa ukhbiru biha annaas dadka miyaanan u sheegaynin fayastabshiruu ha bishaaraysteene markaa dadka miyaanan arrinkan weyn u sheegaynin fayastabshiruu si ay u bishaaraystaan markaa qaala waxa uu yidhi idan yatakiluu may buu yidhi ha u sheegina maxaa yeele idan markaas yatakiluu way tala saaranayaan iyaday isku hallaynayaan markaasay camalkiibay ka tegayaan isku hallayn ayay camalkii uga tegayaan marka waxaa laga qaadanayaa culuumta qaarkeed in dadka laga qarin karo limaslaxatihim looga qarin karo hadda waxaan waa laga qariyey in badanoo saxaabada kamid a waxaa looga qariyana inay dadaalaanay ahayd oo iyaga maslaxadooda ayaa ayay ahayd haddii marka asxaabu rasuulillahi sidaas loogaga baqay maxaad u malaynaya marka keyrkood marka nacam marka dad badan waa ku kadsoon yihiin axaadiidtan markay maqlaan waxaa dhici karta inay is yidhaahdaan jaanibkii khawfka iyo cabsidii iyo inay intay iska iloobaan ay yidhaahdaan khalaas mar anagu laa ilaha illa llahu haddaanba dhahayno naar ma gelayno ama ummatu maxamed aan nahay iyo kale inay is yidhaahdaan oy isku halleeyaan hadhowna marka ay meel xun kala ay ka gaarto adiga inaad ummad maxamed sii ahaanaysana ma ogid towxiidka inaad hayso doonto ma ogid waa inay cabsi kugu jirta marka bal horta tawxiidka makuu badbaadi doonaa mise maya nacam fa akhbara bihaa mucaadun mucaad waa sheegay xadiidkii cinda mowtihi geeridiisa agteeda dhimashadiisa agteeda ayuu sheegay ta-ahuman isagoo markaa dembi ka cararayo oo uu isleeyahay yacni amaa qarinta aada qarisaa intaan kadib amay noqotaa cilmigan cid kale oo taqaan inaanay jirin oo marka adna haddaad la dhimato cilmi marka aad qarisay amay noqotaa isagoo dembi ka carar ah ayuu markaa sheegay muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wa qowluhu ta'ahumanna ay khawfan cabsi min alithmi dembi oo ka cabsanayo weeyaan fii katmi hada alcilmi cilmigan qarintiisa ku saabsan wacan abi hurayrata radia allahu canhu wacan abi hurayrata waxaa laga wariyay abu hurayra ow abi saciidin alkhudriyi ama abi saciidin alkhudri sacd ibni malik ibni sinaan shaka raawi raawiga ayaa shakiyey ninka ka warinaya iyaga ayaa wuxuu ku shakiyey abu hurayra miyaa xadiidka laga maqlay mase abi saciidin alkhudri markaasuu imaamu nawowi wuxuu yihi walaa yaduru waxba dhibi maayo ashaku shaki fii cayni saxaabiyi saxaabiga shaksiyadiisa oo lagu shakiyo yacnii xadiidkan abu hurayra maa sheegay mase abu saciidin alkhudri baa sheegay oo lagu shakiyaa wax dhibaato a ah male buu yihi xadiidka dhib ku keeni mayso maxaa yeeley liannahum asxaabta kullahum dhammaantood cuduulun weeyaan waa dad caadiliin ah waa nacam oo hadalka xadiidka ay nabiga ka sheegayaan la qaadan karo run ka sheegaya rasuulka sal alla ly salam marka waxuu leeyahay saxaabiga marka in lagu shakiyo ama abu hureyra ha noqdo ama abu saciid ha noqdo ama anas ha noqdo saxaabada rasuulka kulligood waa wada raalliyaa laga yahay nacam de in raalli laga yahan ilaahay baa raalli ka noqdayba wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaani radi allahu canhum waraduu canhu ilaahay baa raalli ka noqday annaga marka inaan raalli ka noqono waa annagana nacam oo qalbigeena aynan ugu jirin wax xiqdi iyo nacayb iyo yacni wax lamida inaysan ugu jirin qalbigeena nacam ayb marka qaala waxa uu yihi lamaa kaana yawmu ghaswati tabuuka lamaa markii kaana ahaa yawmu ghaswati tabuuk maalintii dagaalkii tabuuk asaaba annaasa dadka waxaa asiibay majaacatun gaajo ayaa asiibtay gaajaa dadkii asiibtay fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow low adinta lanaa haddaad noo idmi lahayd fanxarnaa markaa aan gowracno nawaadixanaa yacnii awrta biyaha noo dhaamiso oo dhaankeenna haddii aan markaa gowracano sida adaad noo idmi lahayd fa akalnaa markaa aan wax cunno wadahanaa aan ku subkanno yacnii lakaana xasanan waa wanaagsanaa lahayd talay usoo jeediyeen nacam waxaa laga qaadanayaa marka dagaalkii tabuuk safar dheerna waa ku ahaa asxaabta ciidan meel dheer degan oo awood badanna waa qaabilayeen dee xaalkooduna sidaan buu ahaa low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuka walaakin bacudat calayhim shuqa ilahay waa midka u dhahayo weyaan iyo laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaari aladiina itabacuuhu fi saacati alcusrati min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum <clears throat> marka xaaladaas adagay ku jireen asaaba naasa dadka waxaa ku dhacday majaacatun gaajo fa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow low adinta lana haddaad noo idmi lahayd fa naxarnaa nawaadixanaa marka aan gowracno oon yacni qalanno nawaadixanaa dhaankeenna <clears throat> fa akalnaa markaa aan cunno wadahanaa aan ku subkanno fa qaala rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi ifcaluu sameeya sidaa yeela <clears throat> fa jaa-a cumaru cumar baa yimid radia allahu canhu faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow in facalta haddii aada yeesho sidaas qalla adahru gaadiidkii baa yaraanayo qalla adahru gaadiidkii ayaa yaraanaya markaas walaakin idcuhum waxaa haddii oortii la qalo la gowracdo gaadiidkii baa dadkii ku yaraanayo walaakin idcuhum laakiin ugu ducee bifadli aswaadihim sahaydooda dheeraadkeeda ugu ducee sahaydooda yacni dheeraadkeeda ugu ducey saasuu yidhi marka nacan <coughs> oo bimacnaa inta ay haystaan inta yartaa oo ay haystaan ugu ducey oo nin walba markaa intuu sahaydiisii meel soo dhigo adiga marka intaa u alla bariso ilaahay inuu u badiyo marka sidaa yeel nacan <coughs> uma idcu llaha ilaahay uma markaa dabadeed udcu llaaha walaakin idcuhum u yeerdha bifadli aswaadihim <coughs> sahaydooda dheeraadkeeda uma markaa dabadeed udcullaaha alle u bari markaa lahum iyaga calayhaa sahaydaa korkeeda bilbarakati <clears throat> barako ilaahay ugu bari lacala allaaha alla wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo fii daalika kaagaasi dhexdiisa albarakata inuu barako yeelo ayaa dhici karto alla saasuu mudan yahay <clears throat> marka tala fiican buu marka cumar keenay rasuulka ilaahayow inta sahayda ay haystaan meel ku wada keenaanoo isugu yeertid markaa dabadeed ilaahay ugu bari waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaana wa tacaala barako uu u geliya markaa gaadiidkeeniina markaa uu noo <clears throat> baaqi ahaado <clears throat> faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi nacam haa buu yihi sidaa baan yeelaynaa marka nacam marka nebiga asxaabtiisa sida ula tashanaayo yaa oo ku u fartoomaayo amarka alla washaawirhum fi lamri yaa dareemaysaa marka cid nebiga ka caqli badan ama ka feker fiican ma jirto laakiin haddaanay waxay ahayn <clears throat> waxaase haddaysan waxyi ahayn in marka tala la qaato aaday muhim u tahay nacam taasaa marka nabiga sala allahu caleyh ali wasalam oo marka ku dadaali jiray waana yeeli jiray talada markaas ay isleeyihiin waa fiican tahay intay isku dardaraan iyay qaadan jireen oy samey jireen ee keligiis uun markaas inuu un talo iska wata ma ahayn fa dacaa nabigu marka wuxuu u yeeray binicin go- ayuu u yeeray mara yaroo go-a ayuu u yeeray fa basadahu waa fidiyey huma dacaa bifadli aswaadihim uma markaa dabadeed dacaa wuxuu u yeeray bifadli aswaadihim sahaydooda dheeraadkeeda fajacala arajulu ninkii wuxuu gudagalay yajii-u inuu la imaanayo bikafi duratin yacnii calaacal sacab galley ah inuu la imaanayo wayajii-u laakharu ka kalena uu la imaanayo bikafi tamrin yacni calaacal timir ah inuu la imaanayo wayajiiu u laakharu ka kalena uu la imaanayo bikisratin kibis uma xata ijtamaca ilaa markaa uu ka ururay cala nitci go-i ama yani go-i yaraa dhulka lagu fidiyey min dalika kaagaasi shay-un wax yasiirun yar ilaa markaa go-i kusoo ururay oo lagu riday fadacaa rasuulullaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu u yeeray bilbarakati barako ayuu alle ugu baryey ayuu igaga baryey uma qaala waxa uu yihi khuduu qaata fii awciyatikum khuduu qaata fii awciyatikum weelashiina ku qaata dhexdeeda gurubsada ayuu yihi qaatoo weelashiina ku rito ku qaata fa akhaduu fii awciyatihim weelashoodii bay ku qaateen xataa maa tarakuu ilaa aynan uga tegin filcaskari meeshii ciidanku deganaa wicaa-an weel ilaa mala-uuhu ay buuxiyeen meeshii caskarku uu deganaa saldhigga ahayd ilaa aanay uga tegin weel ilaa waa buuxiyeen sahay iyo waxbay ka buuxiyeen cunto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa cuntadii marka u badiyey rasuulka ducadiisa sala allahu caleyh waali wasalam waxaana lagu daraa mucjizaadka rasuulka waa min dalaa'ili il nnubuwa nebinimada nebiga sal alla ly slam ayay daliil u tahay tilmaamaysaa wa akaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay ka dhargeen wa fadala fadlatun wa fadala waxaa haray fadlatun hamba ayaa sii hartay weliba intay ka dhargeen baa weliba wax ay hareen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxauu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah laa yalqa allaha bihimaa cabdun gayra shaakin fayuxjaba can iljanna markaasuu markuu nebigu sidaa arkay mucjizadaas ayuu ashhaatayo waxa uu yidhi ashhaddu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allahu allah mooyaane wa annii aniguna rasuulullahi inaan ahay baan qirayaa laa yalqa allaaha shahaadateynkaasi laa yalqa allaaha alla kulama kulmo bihimaa shahaadateynka cabdun addoon alla kulama kulmo hayru shaakin addoonkaasoo hayru shaakin haddii sidaa loo dabdiyo addoonkaa laga sifeynayaa hayra shaakinna waa laga xaalaynayaa markaa nacam laa yalqa allaha bihimaa cabdun addoon alla kulama kulmo shahaadateynkaasi hayra shaakin xaal ou yahay mid aan shakisnayn fa yuxjaba markaa laga xijaabo can iljannati jannada markaa laga xijaabo taasi ma ma yacni addoon alla kulama kulmo shahaadateynkan oo markaas jannada laga xiranaya ma jiro ilaahay jannada waa u furaya rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey maxalu shaahidka marka waxay tahay inta dambe oo shahaadateynkii in jannadii lagu galo waa rajada marka waxaa weyn addoonka waa rajo gelinaya qofka muwaxidka ah ee ilaahay subxaana watacaala cibaadada keligii uun u ogol oo cibaadatu hayrillahi ka fogaaday rasuulkana risaalo u qiray qofkaa waxaa weeye waa rajo gelinaya xadiidka nacam laakiinse shahaadateynkan hadda sidaa loo idlaaqay waxaa lagu qeydayaa ama shuruud looga dhigayaa axaadiidtiina soo martay qaarkood sidqan min qalbihi wa huwa yaclamu iyo khaalisan min qalbihi iyo kuwa kuwayaalkaasaa lagu xambaaraya nacam waa inay run ka tahay wamaa ilaa dalika xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa mucjizaadka marka la arkoo kale mucjizaadka nebiga qofku marka uu arko in yacni nebigu hadda mucjizadan markau arkay waa ashahatay maxaa yeeley mucjizaadka kullamaa qofka uu fahmo ama uu arko waxay ku ridaysaa marka waxay u keenaysaa iimaan bay usoo ziyaadinaysaa mar walba sidaa daraaddeed marka waxaa weeyaan de wixii qofku marka uu ama aayaddii qur-aanka uu ka akriyo ama yacni ay ay u tas uu tasawuro mucjizadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam ee uu fahmo iimaan baa u ziyaadaya iimaankaa u ziyaadaya marka waxaa weeyaan wuxuu ka tarjamaa marka in shahaadateynkii uu la imaanayo rasuulka risaaladiisa waa qirsanaay shakina ugama jirin haddana laakiin mucjizadii marka uu arkay inuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah wa annii rasuulullah yacni meeshay isku qabanaysaa waxay tahay mucjizadu waxay daliil u tahay risaalada rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wa can citbaana bni malikin radia allahu canhu wahuwa citbaan miman shahida bedran dadkii beder xaadiray ayuu ka mid ahaa qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa usallii liqowmii qowmkayga inaan tujinayo bani saalimin qowmkayga reer bani saalim ayaan tujin jiray wa kaana yaxuulu baynii wa baynahum wa kaana yaxuulu waxaa kala teedaya beynii aniga iyo wa iyo iyaga meeshay deganaayeen waadin tog tog ayaa nagu ayaa dhexdeenna ahaa iyaga iyo aniga meesha aan deganaa idaa jaa-at ilamdaaru roobabku hadday yimaadaan idaa jaa-at ilamdaaru hadday roobabku yimaadaan marka tog ayaa annaga iyagana kala dhexgelaya markay roobabku yimaadaan oo biyuhu marka ay ku dureerayeen fayashuqu calaya waxaa korkayga dhibaya marka ijtiyaazuhu toggaas gudbidiisa ayaa i dhibaysay qibala masjidihim masjidkooda xaggooda aan u gudbo fa ji-tu rasuulallahi baan u imid sala allahu calayh waali wasalama faqultu lahu waxaan ku idhi innii anigu ankartu basarii arageygii baan inkiray yacnii araggii baa iga daciifay oo indhala-aan ayaa isoo food saartay wa ina alwaadiya waadiga alladii baynii waadigaasoo beynii aniga iyo bayna qowmii qowmkayga dhexdooda ah yasiilu waa dureerayaa idaa jaa at il amdaaru hadday roobab ku yimaadaan fayashuqu calaya waxaa idhibaya ijtiyaasuhu gudbidiisa fawadidtu waxaan jeclaystay annaka taatii inaad timaado fa tusalliya markaa aada tukato fii beytii gurigayga dhexdiisa makaanan meel aa ku tukato attakiduhu aan ka dhigto musallan meel aan ku tukado markay roobabku jiraan gurigayga inaad meel intaa igugu tukato marka anigu aan ka dhigto meel aan markay roobabku jiraan oonan bixi karin meel aan ku tukado marka aan ka dhigto fa qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku waxau yidhi sa afcalu waan yeelayaa sidaa buu yidhi sa afcalu waan samaynayaa buu yidhi faqadaa calaya rasuulullaahi rasuulkaa igu soo kallahay sala allahu caleyh waali wasalam iyo abuubakrin iyo abuu radia allahu canhu bacdama shtada nahaaru maalinku markuu adkaaday bimacnaha uu aada u kululaaday waa xilliga barqadii camal a nacam barqadiiyo kulaylku yacni qoraxdu ay soo kululaatay ayuu nebiga igu soo kallahay buu yidhi abuu radia allahu canhu wasta'dana rasuulullahi rasuulka waa idin dalbaday sala allahu caleyh waali wasalam fa adintu lahu waan u idmay waxaa laga qaadanaya marka qofku markuu guri soo gelaayo inuu idin qaato nacam xataa rasuulkii baa idin qaadanaya sala allahu alayh waali wasalam de gayruhuna marka waa min baabi awlaa inuu idin qaato nacam istiidaan inuu sameeyo istiidaankana aadaabtiisa iyo gadaal buu ka keeni doonaa salaanta inuu hormariyo uma istiidaanka uu ku xijiyo assalaamu calaykum aadkhulu saas oo kale inuu yiraahdo <clears throat> marka albaabkana gees uu ka istaago baqbaqa iyo meelahaas uunan ka fiirinin ama uunan albaabkii isku aadinin maxaytu markii la furaba gurigii iyo u markaa arkaya maxaa yaele istiidaanka waxaa loo sameeyey min ajli lbasar inamaa jucila alisti'daanu min ajli lbasar aragga in lagu xifdiyo ayaa loo sameeyaba isti'daanka marka hadduu qofku daldaloolka guriga wax ka fiirinayo muxuuba isti'daan ka qaadanayaa nacam wixii loo sameeyeybabu ka gudbayba nacam <clears throat> dadkeenu marka waa yeelaan saas oo kale marka in laga dheeraado weya nacam khaasatan meelaha hadda guryahan oo kale waraaqaha iyo laga ridoo kale yay saas inta u furaanay ka fiiriyaan nacam waa khalad nacam dadkii waaweynaay baa sameynaayo ilmihiina markaa ku dayanaya nacam hadhow ilmaha daaya lama dhihi karo dadkii waaweynaa baaba sameynaya nacam saddex jeer qofka hadduu gargaraaca kabacdina ee laga furi waayo inuu iska tago nacam markaa kadib uu arko haddii marka wuxuu yidhi waa idin dalbaday fa adintu lahu waan u idmay buu yidhi falam yajlis ma fariisanin xataa qaala ilaa uu ka yidhi ayna tuxibu xaggee baad jeceshahay an usaliya inaan ku tukado min beytika gurigaaga yacni gurigaaga xaggiisa xaggeed jeceshahay inaan kugu tukado waxaa laga qaadanayaa marka halkan wixii qofka haddii meel laga waco ulajeedadii loo wacay in laga bilaabo sunnada saas waha wixii loo wacay baa laga bilaabayaa waxa kale markaas kadib unbaa gadaal loo dhigayaa nacam hadda rasuulka sala allahu alayh wali wasalam salaadii loo wacday buu ku bilaabay cuntada waa u dambaysaa marka waa arki doonaa nacam gadaal baa cuntada e, uu ka cunay markii uu tegay guriga anas iyo anas gurigooda markii uu tegayna nebiga waxaa loo wacay martiqaad martiqaad baa loo wacay martiqaadkiibuu hormariyey cuntadiibuu cunay kadibuu salaada tukaday rasuulka sal alla ly slam halkaas marka culamada waay ka qaad waxaa laga qaadanayaa bay leeyihiin wixii markaas guriga qofkan loogu wacay wacaybuu qofka ugu bilaabayaa nacam taasaa marka culamadu ay ka qaataan meeshaan eyna xaggeebaad tuxibu aada jeceshahay an usaliya inaan ku inaan ku tukado min beytiga gurigaaga aan kugu tukado fa ashartu lahu waan <clears throat> waan u ishaaray ila almakaani aladii uxibu meeshii aan jeclaa an yusaliya fiihi inuu ku tukado faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waa istaagay fakabara allahu akbar buu yidhi wasafafnaa waraa'ahu annagana gadaashiisaan safanay sallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday uma sallama waa salaamo noqsaday salaadan marka maxay ahayd bacdi alculamaa waxay dhahaan salaatu duxaa bay ahayd nacam oo xadiidkan citbaan waxay u daliishadaan salaatu duxaa mashruuciyatu salaati duxaa bay u daliishadaan xilli barqa ahayd waa tii oo hore usoo sheega nacan <clears throat> waxaa kaloo laga qaataa mas'alo kaloo mas'alada waxay tahay salaatu sunanka salaadaha sunooyinka raatibada marka laga reebo kuwa kale yacni ee sunanka in laysku xiran karo oo yacni imaam qofka oo yacni jamaaco in lagu tukan karo fii bacdi almaraat in la daa'ima ma aha iyada laftirkeeda halkan maxaa yeele salaadda waa salaad sunna ah waayo waa isla tukadeen ku wada tukadeen waxaa laga qaadanayaa marka farad ma ahayn salaadaani marka salaada salaadaha sunanka in lagu jamaaco lagu tukan karo ilaa rawaatibta maana rawaatib iyada lama hayo iyadoo jamaaco lagu tukaday rawaatibta waa kuwa salaadaha ka horeeya ama ka dambeeya afarta duhurka ka horeysa labada ka dambeyso maqribka labada ka dambeyso layskuma xirto kuwaas gooni gooni unbaa loo tukanaa amaa salaatuleilka oo kale salaatuduxada oo kale nebiga taaratan waa lala tukaday jamaaco sida badanna jamaaca la-aan uu tukan jiray salaatuleilka iyo yacni tan kale marka jamaaca waa lagu tukan karaa mashruuciyadeeda waa iska banaan tahay laakiin in caada mudarida laga dhigto maya iyo sheikhulislaamna saasuu dhahay ibnu taymiya raximahullah uma sallama waa salaamo noqsaday wasallamnaa anaguna waanu salaamo noqsanay xiina waa salaamo noqsanay xiina sallama markuu salaamo noqsaday fa xabastuhu waan celiyey rasuulka ayuu yihi calaa khasiiratin baan u celiyey yacni khasiira waa nooc cuntada ka mid oo waxaa weeyaan waa hilib yar yar iyo yacni daqiiq laysku daray nacam ba yacni bur iyo hilib laysku daray ayaa khasiiradu sidaas weeyaan nacam amase waxaa weeyaan waa bur iyo markaa dufan ama yacni baruur iyo laysku shiilay laysku daray ayaa khasiirada la yiraahdaa labada macnaba waa lagu sheegay fa xabastuhu waan xabisay calaa khasiiratin baan u xabisay hilib iyo bur laysku daray tusnacu lahu isaga loo sameeyey marka martisoorku inuu sunno yahay isagana nacam ayb fa samica ahlu daari fa samica waxaa maqlay ahludaari xaafadda dad dadkii xaafadda ayaa maqlay addaar hunaa bimacnaa waxaa weeyaan waa xaafadda halkaa nacam fa samica waxaa maqlay ahludaari dadkii xaafadda deganaa ana allahi sal ly slama rasuulka fii beytii gurigeyga inuu joogo fa haaba rijaalun rag ayaa markaa yimid ayb minhum oo dadkii xaafadda deganaa ka mid ah xataa kahura arijaalu ilaa raggii ay bateen fil beyti guriga ay kusoo bateen waxaa laga qaadanayaa marka saxaabada siday nebiga meeshow taga ay u jeclaayeen inay tagaan oo ay markaas uga faa-iideystaan oo maxaa yeele noloshiisao dhan baa waxay ahayd cibaadaa laga baranaya noloshiisao dhan rasuulka sal ly slam qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi maa facala maalikun maalik maxaa ku dhacay oo maxaa ku dhacay laa araahu ma arkeen waa maaligana waa maalik ibnu dukshun ama maalik ibnu dukshum labadaba waa loo sheegay faqa marka ninkaa maxaa ku dhacay halkan ma joogo faqaala rajulun nin baa marka waxau yihi daalika kaagaasi munaafiqun munaafiq weeyaan laa yuxibu llaha rasuulahu alla rasuulkiis ma jecla ayb faqaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka waxau yihi laa taqul dalika sidaa ha dhihin alaa taraahu war miyaadan arkin qaala inuu yidhi laa ilaha ila allah soo ma ujeedid inuu laa ilaha illa allahu leeyahay yabtagii bidalika wajha allaahi oo ilaahay dartiina uu wejiga allana uu ku doonayo nacam <clears throat> alaa taraahu miyaadan arkaynin oodan ujeedin qaala inuu yidhi laa ilaha illa allahu yabtagii bidalika arrintaana uu ku dalbaayo wajha allahi ilahay weji yacni laa ilaha illa allahu inuu leeyahay oo ay daacad ka tahay soo uma jeedid buu yidhi nacam faqaala waxau yidhi allahu rasuulu aclam alle rasuulkiisaa ku cilmi badan haday sidaas tahay amaa naxnu anaguse fa wallaahi baan ku dhaartaye maa naraa ma aragno wuddahu kalgacaylkiisa walaa xadiidahu iyo sheekadiisa ilaa ila lmunaafiqiin munaafiqiinta un inuu la sheekaysanayo oo uu jecel yahay unbaan anagu aragnaayo yiri nacam intaas unbaan anagu ujeednaa waxaan kale laakiin alle rasuulkiisaa ku cilmi badan faqaala rasuulu lah sal ll ly slam rasuulku waxau yidhi fa ina allaha alle marka ninkan waxaa dhici karta waxaay ku eedaynayaan waxa ay tahay qaraa-intaas ay ku arkeen un wax kale oo hadda yacni nifaaq ay ugu caddaynayaan markaas ma haynin rasuulkuna marka wuxuu diidayaa marka wax dadka quluubtooda aan wax dadka yacni eh, qaraa-in aan aan daahir ahaynoon muuqanin in dadkii markaas lagu xukumo oo axkaam lagu saaro tan kale nifaaqan xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay nifaaqa lagu tuhmaayey nifaaqul akbar ma ahayn ninkan waa la yaqaana nifaaqul asqar buu ahaa nifaaqa yaree nifaaqul camal ah naam iyay ku tuhmaayeen ugaayay ugaga cabsanayeen sidaa darteed nabiga marka kii weynaayo ka beriyaana rasuulka sal lla ly slam marka wuxuuna marka waxyaabahana in daahirka loo celiyo ee aan waxyaabaha kale yani aan aan loo lagu wadin sidaas oo kale marka uu u sheegay naam faqaala allahu warasuuluhu aclam amaa naxnu anagu waxa uu yihi marka waxyaabaha qaraa-inta ah dabcan rasuulku yabtaqii bidalika wajhallahi ee uu kuleeyahay waxay ahayd ninkan malik ibnu dukshum wuxuu ku jiray asxaabu bedrin asxaabu bedrin ayuu ku jiray reer beder dadkaa marka beder yani ku jirkeeda qariina waxaa weeyaan qofku yacni laa ilaha illa lahu inay daacad ka tahay yani tusayso maxaa yeele ilahay waa u wada dembi dhaafay lacala allaha talaca calaa quluubi ahli bedrin faqaala acmaluu maa shi'tum fa inii qad gafartu lakum marka nin munaafiq akbar ah oo nifaaq akbara ku dhacay ma ahan dad beder ma ku jirin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau fa faina allaha alla qad xarama waa ka xarimay cala naari naarta man qaala qofkii yidhaahdo laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah isagoo ilaahay wejigiisa marka dalbayo nacam marka dadka sidaan oo kale marka waxa weeyaan maxalushaahidka xadi qeybtan dambe yabtaqii bidalika wajha allah qofkii laa ilaha illahu yihaahdo isagoo alla wejigiisa ka kala jeedo ilaahay naarta waa ka xarnimay macaanideedana waa ka soo hadalnay muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen wa citbaanu bikasri lcayni almuhmalati weeyaan caynta la dhibic tiray oo la hoos dhigo wa iskaani taa-itaada oo la reebo almuhannaati fawqu ee kor laga laba dhibiceeyey wa bacdahaa baa-un muwaxadatun ba-an la haldhibiceeyaa ku xigto waalkhasiiratuna bilqaa-i lmucjamati weeyaan wazaayi iyo hiya daqiiqun weeyaan waa daqiiq yudbaku lagu kariyo bishaxmin baruur lagu kariyo iyo hilibba yacni dabcan sida ibnu qutayba dinawri uu leeyahay wa qowluhu haaba rijaalun bithaa-i lmuthalathati saddex dhibiceeye ay jaa-uu wajtamacuu waa yimaadeen wayna soo urureen ayb wacan cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaas soo galay qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam bisabyin nebiga ayaa wuxuu la soo galay dad yacni maxaabiis ah lasoo qafaalay fa idaa imra'atun fa idaa waaba iyada oo imra'atun haweenay oo min asabyi maxaabiista ka mida tascaa ay rooreyso ordayso id wajadad waxay heshay markiiba sabiyan canug yar oo fi sabyi ka mid a dadkii markaa maxaabiista ku jiray akhadathu way qabatay fa alzaqathu way dhejisay bibadnihaa caloosheeday ku dhejisay fa ardacathu waa nuujisay fa qaala rasuulu llah sala ll ly slam rasuulka waxa uu yidhi atarawna ma atarawna iyo aturawna saasna waa loo dabdiya aturawna mala idinmala gelinayaa waay marka aturawna ma mala idinmala gelinayaa haadihi almar haweenaydaan daarixatan inay tahay tu tuurayso waladahaa waladkeeda canugeeda fi naari dab inay ku tuurayso dabka yani ma u malaynaysaan ayb ma u malaynaysaan haweentan inay ku tuurayso dab wiilkeedan qulnaa waxaanu niri buu yiri marka allahu wa rasuuluhu qulnaa waxaanu niri laa wallaahi laa maya wallaahi baan ku dhaaranay qaala waxa uu yidhi ila allaahu arxamu bicibaadihi addoommadiisa waa ugaga naxariis badan yahay min haadihi tan biwaladiha waladkeeda say ugu naxariisanaysa macana ilaahay baa kaga naxariis badan addoommadiisa midaan waladkeeda naxariista ay u naxariisanayso waxaa laga qaadanayaa marka naxariista mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala de makhluuq yacni dadka makhluuqa marka la fiiriyo hooyada wax ka naxariis badan ma laha ilmaha uga naxariis badan hooyadii marka wiilkeeda say ugu naxariisato waxaa ka daran ilaahay siduu addoommada ugu naxariistaa ka daran taasaa ka daran riwaayaadka xadiidka imaam axmed riwaayo oo werinayaa sii fasiraysa oo addoommadan la sheegayo waa muslimiinta nacam waa muslimiinta nacam oo ilaahay addoonkiisa uu jecel yahay mu'minka ah sida uu ugu naxariisto yacni way ka daran tahay wayna ka yacni badan tahay haweentaasay weladkeeda ugu naxariisanayso alxaafid ibnu xajar raximahullah wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa xadiidka in dadku marka aamaashooda iyo didiiladooda iyo rajadooda inay ilaahay ku xiraan oo wax makhluuqa aysan ku xirin nacam mar haddii ilaahay oo uga naxariis badan yahay makhluuq kasto oo alla kaaga naxariis badan yahay rajadaada inaad allah ku xirto subxaanahu wa watacaala oo aadan ku xirin cid makhluuqa aadan ku xirin nacam ayb marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kugu filan yahay waana kaa ogaal badan yahay isaga cid kaaga ogaal badan ma laha oo adiga baahidaada ilaahay cid ka ogaal badan ma jirto naxariis cid kaaga badan ma laha oo isaga kuu naxariisasho badan ayb soo ma garanin waxaasoo dhan marka haddii mar xaalkaagii uu og yahay naxariisna isaga oo kuu naxariiso og yahay dee cid kale inaad ku xirta ma aha marka rajadaada laakiin dadka qaarkood markay raje rajadooda dhan mar ay yacni baahidooda oo dhan ilaahay keyrkiis inbay iska agdhigteenba dhigteenba nacam ayb oo marnaba ilaahay subxaanahu watacaala ma kusoo dhacaayo makhluuq iyo yacni owliye iyo unbaa rajadooda ay ag dhigteen mar allaale marka xaaladda ay ku darnaatay ku xumaato inuu ka baxo xaaladdaasi xaalad fiican ou galo ou rabo qubuurahuu tegayaa nadar bou soo xiranaya war ilaahay in laga cabsadaa fiican nacam naxariista wadaadkan godka ku jira ilaahay baa kaaga naxariis badan nacam maba kaa warqababa adig inaad dhibantaha inaadan dhibanayn ma kaa warqaba nacam ilaahay baa ku og isagana cid kaaga naxariisyo badan male cid ka maqal badanna ma laha aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa'a alardi a ilaahum maca allah saasuu ilaahay leeyahy marka cid ilaahay ka maqlid badan oo markaad yaa allah tiraa ilaahay sawd kale iyo cod kale ma uga mashquuleysid laakiin qofkan muxuu kaa ogyahay hadduu wax kuu samayn karo ama isaga laftirkiisaanba godkaas galeenba nacam isagaan la ogeynba xaal uu ku sugan yahay nacam isagaan la jasmin karin hadda xaalka uu ku sugan yahay marka ilaahay in yididiilada lagu xiro weeyaan buu leeyahay xaafidka oo aan makhluuq lagu xiranin mar haddii ilaahay uu kaaga naxariis badan yahay hooyadaa hooyadaa adiga ku dhasha isaga kaaga naxariis badan marka waa inaa isaga ku xiratid eh, rajadaada inaa isaga ku xirtid ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam lama khalaqa allahu lkhalqa marku alle makhluuqa abuuray uu sameeyey kataba wou qoray alla fii kitaabin kitaab dhexdiisau ku qoray fa huwa kitaabkaasi cindahu alla agtiisau ahaaday fowqa alcarshi carshiga dushiisa ina raxmatii kitaabkaa marka muxuu alla ku qorayna wixii uu qoray waa maxay waa kan ina raxmatii naxariisteyda taqlibu way ka adkaanaysaa qadabii caradeyda wa fii riwaayatin halabad way ka adkaatay qadabii caradeyda naxariisteyda caradeyda waa ka adkaatay wa fii riwaayatin sabaqad way ka hormartay qadabii caradeyda muttafaqun calayhi xadiidkan marka dhowr waxyaabood baa laga qaadanayaayo naxariista ilaahay ina raxmatii taqlibu qadabii marka naxariista alle caradiisa alle waana caroodaa waana naxariistaa laakiin naxariistaa ka adag kana kana hormartay carada bal ilaahay maxaa dadka cadaabkiisa uu ku falayaaba nacam maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum haddaad ilaahay rumaysaan ood rabbi ku shukrisaan muxuu ilaahay cadaabkiina ku falayaa waxba kama rabo cadaabkiina nacam marka naxariista ilaahay baa waxay ka hormartay carada caradiisa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa sidoo kale in ilaahay subxaanahu watacaala culuwi uu ku sifeysanya inuu sarreeyo makhluuq oo dhan ilahay inuu ka sarreeyo fowqa alcarshi inuu yahay ayaa laga qaadanaya adilada culimmada ay daliishadaanayna ka mid tahay xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyeen imaamu lbukhaarina masalada xadiidkan wuxuu ku keenay meelo badan bad-ulkhalqi baa kamida kitaabu badi lkhalqi waxaa kaloo ku keena baabun wa kaana carshuhu cala lmaa wa kaana carshuhu cala almaa markuu istiwaaha ka hadlaayey xadiidkaanuu kusoo dhex daray oo ku sheegay xadiidku marka saas ayuu tusayaa baabkan laakiin baaburajaa meesha xadiidka uu uga saabsan yahay waxaa weeyaan ina raxmatii taglibu gadabii weeyaan wa canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul jacala allahu raxmata ilaahay naxariista wuxuu ka yeelay mi-ata juz-in boqol juz ayuu ka yeelay boqol qaybood ayuu naxariista ka dhigay ilaahay fa amsaka cindahu fa amsaka wou haystay cindahu isaga agtiisa tiscatan wa tisciina sagaashan iyo sagaal qeyb agtiisa ayuu ku haystay wa anzala fi lardi dhulka wuxuu usoo dejiyey juz-an waaxidan hal qeyb fa min dalika kaagaas fa min dalika aljuz-i juzkaas qeybtaas ayaa yataraaxamu alkhalaa'iqu khalqigu ay iskugu naxariistaan juskaas bay khalqiga isugu naxariistaan xataa tarfaca daabatu ilaa ay daabadu kor u qaado xaafiraha qoobkeeda can waladihaa ay ugaga qaada yacni waladka ay dhashay khashyata an tusiibahu cabsi ay ka cabsanayso inay lugta uga eh, yani lugta eh, inay marka asiibto ay lugteeda ama qoobkeeda inay kula istaagto iyadoo kaga baqayso marka yacni waxaa weyaan xooluhu ama xayawaanku naxariistaasay iskugu naxariistaan bani aadamku naxariistaas halka xaba oo isagu naxariistaa sagaashan iyo sagaalna ilaahay subxaanah watacaala agtiisa ayuu <clears throat> ayuu ku haystaa wa fii riwaayatin ina lilahi tacaala alla waxaa u sugnaaday mi-ata raxmatin boqol naxariis anzala minha raxmatan waaxidatan hal raxmad ayuu soo dejiyey bayna aljini walinsi jin iyo insi dhexdooda uu kusoo dejiyey walbahaa-imi iyo bahaa-imta yani xayawaanka walhawaami iyo yani waxyaabaha halaqyada ee dhulka korkiisa socdo ayb fa bihaa iyada ayay yatacaadafuuna iskugu naxariisanayaan wa bihaa iyada ayay yataraaxamuuna iskugu naxariistaan wa bihaa iyada ayaana tacdifu lwaxshu duurjoogta ay ugu naxariisataa calaa waladihaa waladkeeda midda duurjoogta a ah waladkeeda waxay ugu naxariisataa naxariistaas wa akhara allaahu ilaahay dibbou u dhigay tacaalaa sarreeye tiscan wa tisciina sagaashan iyo sagaal raxmatan oo naxariisood gadaal buu ilaahay u dhigay yarxamu bihaa ilaahay waa ugu naxariistaa cibaadahu addoommadiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sagaashan iyo sagaal ilaahay gadaal buu udhigay qiyaamahu dadka ugu naxariista de qiyaamaha marka yaa naxariista alle helaayeen mu'miniintaa helaysa nacam mu'miniinta weyaan waxaa helaye markuu alla yidhi subxaanahu watacaala waraxmatii wasicat kula shayin fasa'aktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaata dadkaasu ilaahay naxariistiisa ku qoray marka nacam warawaahu muslimun ayada min riwaayati salmaan min riwaayati salmaan alfarisiy radia allahu canhu minam eh, qaal waxa uu yihi min riwaayati salmaan alfarisiy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama ina lilahi tacaala alla mi-ata raxmatin boqol naxariisood ayaa u sugnaatay fa minhaa waxaa ka mid ah raxmatun naxariis hal ah raxmatun waa faclatun waa masdaru mara fa waxaa ka mid a raxmatun hal naxariis oo yataraaxamu biha alkhalqu khalqiga ay iskugu naxariistaan beynahum iyaga dhexdooda wa tiscatun wa tiscuuna sagaashan iyo sagaalna liyowmi alqiyaamati bay usugnaatay wa fii riwaayatin riwaayo kale in allaha tacaala alla khalaqa yowma khalaqa asamaawaati waalarda dhulka iyo cirka markuu abuuray alla subxaanahu watacaala wuxuu abuuray mi-ata raxmatin boqol naxariisood kullu raxmatin naxariis kasto ayb in allaha tacaala alla khalaqa wuxuu abuuray mi-ata raxmatin boqol naxariis buu abuuray yowma khalaqa asamaawaati walard maalintii dhulkay cirka uu sameeyey kullu raxmatin naxariis kasta dibaaqu maa bayna asamaa'i waalardi dhulka iyo cirka iyo dhulka inta udhexaysa oo kale oo dhulka iyo cirka inta udhexaysa muggood ayay ahaatay fa jacala minhaa fi lardi raxmatan fa jacala wuxuu yeelay alla minhaa naxariistaas fi lardi dhulka dhexdeeda raxmatan hal naxariis ayuu yeelay fabihaa iyada ayaa tacdifu lwaalidatu hooyada ay ugu naxariisataa calaa waladiha waladkeeda walwaxshu duurjoogta ay ugu naxariisataa wadayru shimbir shimbiruhu ay ugu naxariistaan bacduhaa calaa bacdin qaarkood qaarka kale fa idaa kaana yowmu alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka ay ahaato akmalahaa bihadihi araxma akmalahaa wuu ku dhamaystiraa alla bihadihi araxmati naxariistaanu ku dhamaystiraa kuwii kale xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa waxay tahay ilaahay naxariistiisa dadkan isu naxariisanaya ama bah xayawaanaha ahaadaan ama dad ha ahaadaane naxariistaas alla isugu naxariistaan qiyaamahana waa sagaashan iyo sagaalkii kale ayaa la keenayaa loogu ayaa lagu darayaa nacam marka intaa marka raje naxariistaas cidda ada rajo ka weysaa waa cid maxruum ah nacam qof maxruum unbaa rajo ka weyna ayaa ka weynaya naxariistaas naxariista dabcan ilaahi subxaanahu watacaala sida la ogsoon yahay sifa min sifaatihi waxaa kamid a raxmaddu waa tilmaan ilaahay tilmaamihiisa kamid a de tilmaanta allana makhluuq ma noqoto halkana xadiidku wuxuu tilmaamayaa khalaqa yowma khalaqa asamaawaati waalarda mi-ata raxmatin ilaahay boqol naxariis buu abuuray sidee marka tawjiiheedu uu noqonayaa waxay leeyihiin culimmada raxmadda ayaa waxay tahay midna waa sifa daatiya midda sifa daatiya ah marka waxaa weyaan makhluuq ma aha daata ahaan ilaahay raxmadda uu ku sifeysanyay tilmaanta u ah ee raxmaan iyo raxiim ma ahan makhluuq ma ahan taa amaa raxmadan laleeyahay sidaan waa sifatu ficlin waay naam ficilkii ilaahay bay ficilkii alla waxa ku samaysmaa waa makhluuq dabcan ficilka alla waxa ku samaysmaa waa makhluuq oo ficilka iyo mafcuulka waa kala gedisan yihiin alficlu gayru lmafcuul saasay culummadu ay dhahaan marka sida khalqiga iyo makhluuqa oo kale ay kala yihiin waay naam sifatu lkhalqi ilaahay baa ku sifaysan taas iyadu makhluuq ma aha ilaahay yacni inuu wax abuuro waa leeyahay waa miduu ku sifaysan yahay weeyaan sifadaas khalqiga wixii ku samaysmay marka makhluuqaa la yidhaahdaa na makhluuq ayaa la yidhaahdaa kaasi marka waxaa weeyaan tanna waa sidii oo kaleo raxmaddan ilaahay subxaanah watacaala sifa middan hadda la sheegayo sifa daatiya ma aha midda sifa daatiyada alla u ah makhluuq iyadu ma aha ee tan waxaa weeyaan yani khalaqa yawma khalaqa asamaawaati walarda mi-ata raxmatin uu leeyahay nabiga sala allahu calayh waali wasalama waa mid isaga ilaahay uu sameeyey waay nacam oo dhulkana uu dhigay nacam oo isaga marka ficilkiisa uu ku sameeyey saasay ugu kala tahay marka fatxulbaariga sida xaafidka uu ku tilmaamayo wa canhu can inabiyi sala allahu calayh waali wasalama fii yaxkii can rabbihi waxa nabiga uu rabbigii ka sheegaya tabaaraka watacaala waa xadiid yani lqudsi ah qaala adnaba cabdun addoon baa dembaabay demban dembi faqaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu ilaahu ikfir lii dembii dembigeyga io dhaaf faqaala allahu tabaaraka watacaala alla waxa uu yidhi adnaba cabdii denban addoonkayga dembi buu dembaabay facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabban rabbi inuu leeyahay yakfiru denba dembiga dhaafo waya'hudu bidanbi dembigii wuu qaadayaa marka uma caada fa adnaba huma markaa dabadeed caada wuu soo laabtay fa adnaba waa dembaabay faqaala ay rabbi ikfir lii rabbi ii dhaaf faqaala tabaaraka wa tacaala adnaba cabdii denban addoonkayga dembi buu dembaabay facalima ana lahu rabban wuxuu ogaaday inuu rabbi leeyahay yakfiru danba dembiga dhaafo wayakhudu bidanbi dembigii buu qaadayaa marka uma caada faadnaba waa olaabtay haddana addoonkii waa dembaabay faqaala ay rabbi kfir lii faqaala tabaaraka watacaala adnaba cabdii danban facalima ana lahu rabban yakfiru danba waya'hudu bidanbi yacni wuxuu ogaaday rabbi inuinuu leeyahay rabbi dembiga yani dhaafo waya'hudu bidanbi dembigana ku qaado qofka nacam yani rabbi wuxuu addoonkii wuxuu ogaaday inuu rabbi leeyahay rabbigaasoo hadduu doono u dembi dhaafayo haddii uu doonana ku qaadayo dembigii sidaa darteed marka ilaahay waa udhaafay waa u dhaafay marka adnaba cabdii danban facalima ana lahu raban yakfiru danba wayakudu bidanbi qad gafartu lahu waan u dhaafay qad gafartu waan dhaafay licabdii addoonkayga waa u dhaafay falyafcal ha sameeya maa shaaa wuxuu doono mutafaqun calayhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofku kulamaa uu dembiga ku noqnoqdo mar haddii towbo saxiixa ah uu la imaanayo markaas in ilaahay dembiga ka dhaafaya oo marnaba dembigu inuu la weynaado ma aha addoonka oo anoo intaas intaas intaas sameeyey ilaahay maba ii dhaafaya markaad tiraahdid markaas ayaa quus ay ku gashay dembi kabiira baa ku dhex jirtaa markaas ayb shaydaankuna markaa dadka qaarna ya-siga dhanka yacni wuxuu kasoo galaa khawfka iyo markaasuu ya-si geliyaa qaarna wuxuu kasoo weeraraa dhanka rajada axaadiid rajo ah inta ku akriyo iyo amaali ayuu marka dambe amaani marka dambe ayaa marka ma toobad keenayo ilaahay dembi dhaafkiisa isku hallaynayaa waa u seeto dheeraynaya marka yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shaytaanu ilaa guruura ilaahay waa ka dhahaya subxaanah watacaala ayb dhinaca kale qaarna wuxuu ku wuxuu ku gelinayaa marka ku imtixaan qaarna wuxuu ku baadiyeynayaa waxaa la yidhaahdo ya-si wuxuu iska dhigayaa marka qofkii wuxuu ugu sheekeynaya nin ilaahay ka cabsanayaa tahay markaasu wuxuu leeya adoo intaasoo dembi ilaahay ka gashay see ilaahay kugu dembi dhaafaya markaas bauba xumaan ku dhex jiraa marka nacam qofkii marka waxaa laga rabaa kulamaa dembigu hadduu doono haba soo laalaabtee inuu tawbada uu ku dadaalo waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llaha faistakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun marka xadiidka macnihiisa ma laga wado dabcan tawbada shuruudeeda waxaa ka mid a qofku inuu yacni dembiga ka shallaayo waxaa ka mid a qofku inuu dembiga ka fuqo oo uunan markaas ku jirin iqlaac waxaa ka mid a alcazmu calaa an laa yacuud inuu go-aan ku gaaro dembigaas inuusan mar dambe u noqonin xadiidka marka macnihiisu ma aha ninkan waa dambaabayaa ilaahan u toobad keenaa berrina dembigii waa gelaya saa inay ku jirta ma aha ninkan waxaa weyan dembi baa lagu imtixaanaya waa dembaabayaa markaasuu ilaahay usoo laabanaya ka qoomameynayaa niyadiisa ma ku jirta inuu dembiga sameeyo isaga laakiin berri marka la gaaro haddana dembigii baa lagu musiibeynaya oo ku dhacaya toobo kalow la imaanaya qofkaas toobadiis waa saxiix laakiin hadduu go-aan ku gaaro dembigaan hadda iska toobadkeen berrina iska gal go-aanba uunan ku gaarin inuu dembiga ka mar dambe uunan u laabanin haddii sidaa uusan go-aan ku gaarin towbadaba toobo saxiixa ma aha wax marka macnana ma yeelanayso ayb marka waxa uu yidhi eh, xadiidku marka taasuu tilmaamaya sida ilahay dadka ugu dembi dhaafay wa qowluhu tacaala falyafcal maa shaaa marka wuxuu doona ha sameeyo ay maadaama yafcalu haakadaa waay in allaale inta uu sidan samaynayo wuxuu doona ha sameeyo waa marka nacam soo ma garan ee eh, macnuhu maaha addoonku dembi dhaaf ilaahay inta weydiisto siduu doono markaas ha u dhaqmo oo xarigiisa ha iska goosto ma ahan macnaha sidaas in allaale inta uu sidan yeelayo dembigiisu intuu doono ha la ekaaday waa u dhaafaya weeyaan macnuhu yudnibu waa dembaabayaa wayatuubu waa towbad keenaya aqfiru lahu waan u dhaafayaa fa ina tawbata maxayla towbadu tahdimu maa qablaha waxaa ka horeeyay duminaysaa shaydaankuna markaas waa quusanaya marka asaga laftirkiisii ayaa quus gelaya nacam oo dhankii ya-siga markii laga soo xiro dhankii rajadana ama yacni didiiladii iyo amaanidii uu ka ka celiyo laga celiyo qofkii marka waxaa weeye shaydaankii addoonkan towbada waa necbiha shaydaanku wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee nafsadeyda macbuudkay gacantiisa ku jirto low lam tudnibuu haddaydnan dembaabi lahayn ladahaba allaahu bikum ilaahay waa idin tagsiin lahaa wa jaa biqowmin bowlo imaan lahaa qolo yudnibuuna dembaabayaan fayastakfiruuna allaha alla dembi dhaaf weydiisanayaan fayakfiru lahum oo markaa ilaahay u dhaafaya oo u dhaafaya rawaahu muslim haddii idinku aydnan dambaabi lahayn ilaahay intuu idin tegsiiyey ayuu qolo dambowdo oo alla u toobad keento samaysan lahaa marka towbada macnaheeda iyo qiimaheeda ku jiro iyo ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa maxaa yeele waxuu sidaan u yeelay magacyada allah waxaa kamid a ah atawaaba a ah. allaha yacni marka loo soo laabto towbad aqbalid badan haddii marka aan cid dambaabaysa aynan jirin magacaasi marka maxaa macnihiisu maxuu muxuu macno o marka uu yeelanayaa macnihiisu muxuu noqonayaa marka si aynan taaba u imaanin alla wuxuu jecel yahay addoonka dembaabo inuu tawbad keeno jecel yahay naam dembiga maaha inuu jecel yahay camalkan tawbada weeyaan naam maxaa yeele tawbada iyo inaabada waxaa ku jira addoonka markuu alla usoo laabanaya rabbibuu aaminsan yahay waxaa sidoo kale ilaahay weynaantiisa ayuu aaminsan yahay naxariista alla ayuu rabaa cibaadaad fara badan baa ku jira marka tawbada nacam maqaam yacni maqaamaad badanoo ilaahay lagu caabudo ayay ayay leedahay marka xadiidkan taa maqaamaadkaas cibaadaadka si loo helo buu ilahay sidaa u yeeli lahaa nacam saas weeyaan rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacan abi ayuub khalid oo can abi ayuuba khalid ibni zayd radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo leh lowlaa anakum tudnibuuna haddii lala-yahay idinku inaad dambaabaysaan la khalaqa allaahu alla wuxuu abuuri lahaa khalqan khalqi yudnibuuna dambaabayo fayastakfiruuna dembi dhaaf weydiisanayo fayakfiru lahum alla oo u dhaafa markaa u dhaafayo rawaahu muslim kan iyo kii hore waa isku macno wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal kunnaa qucuudan maca rasuulillahi sal ly slam nabiga ayaan maciisa ayaanu waxaan ahayn kuwa fadhiyo kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiyo maca rasuulillahi sal ly slam rasuulka maciisa macnaa abuu bakrin wa cumaru abubakar iyo cumar baa nala jiray fii nafarin maca nafarin iyadoo nafar jamaaco lala qabo oo yacni jamaaco la jirkood koox fa koox abubakar iyo cumar ay ku jiraan ayaa nebiga kula fadhinay fa qaama rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkaa kacay min beyni adhurinaa dhexdeenna u ka kacay fa abdaa calaynaa waa nagu soo daahay fa khashiinaa waxaanu ka cabsannay an yuqtadaca nebiga in la goosto duunanaa annaga sokadeenna in laga goosto oo yacni in markaa la dilo innaga intuunana soo gaarin amaa nebigii la dilayba oo yacni dhex loo galay sidaasaan ka baqnay bay yidhaahdeen marka nebigii siday uga fakaraayeen u jeclaayeen fafasicnaa waa argagaxnay faqumnaa waanu kacnay fakuntu waxaan ahaa buu yidhi awala man fasica qofkii ugu horreeyo argagaxo ayaan ahaa buu yidhi abu hurayra fakharajtu waan baxay abtaqii rasuulallahi rasuulka xaal aan dalbayo xataa ataytu ilaa aan ka imid xaa-idan lilansaari dayd ansaar usugnaaday xaa-id waxaa wey waa beerta marka lasoo wareejiyo oo ay deyrka leedahay ama yacni waabka ay leedahay ka taas weyan marka beer ansaar leedahay ayaan imid oo deyr markaa leh wadakara alxadiida xadiidkiibuu sheegay bituulihi maca tuulihi dherarkiisa lala qaba xadiid dheer buu ahaa ilaa qowlihi laga gaaro faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali w salam rasuulku waxau yidhi idhab tag faman laqiita cidaad la kulanto waraa'a haadal xaa'idi derbigan gadaashiisa qofka aada ku aragtood la kulanta yashhadu xaal uu markaa qofkaas oo yashhadu qirayo an laa ilaaha macbuud xaq qofkaasoo yashhadu qirayo an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuunan jirin ila allahu allah mooyaane mustayqinan bihaa qalbuhu qalbigiisuna uu ka yaqiinsan yahay mustayqinan ou yaqiinsan yahay bihaa iyadaas qalbuhu qalbigiisa ou yaqiinsan yahay fabashirhu ugu bishaare biljannati janno ugu bishaare mustayqinan bihaa qalbuhu yacnii qalbuhu marka mustayqinan taas bay faacil u tahay naam <coughs> ayb waana ismu faacil yacmalu camala ficlihi mustayqinan bihaa qalbuhu isagoo qalbigiisa oo yaqiininaya markaas oo mid yaqiinsan uu yahay fabashirhu biljannati janno ugu bishaarey rawahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan inta dambe ah shahaadateynkii inay yaqiin u baahan tahay wa min shuruudi laa ilaha illa allahna waxaa kamid a ah alyaqiinu yaqiin baa kamid a ah, nacam qofkaan yaqiinsanayn yaqiin maxaa kasoo horjeeda shaki qofka tawxiidku qofkau shaki uga jiro laa ilaha illa allahu kun hal malyan oo jeer laa ilaha illa allahu hardhaho waxba u tari maysa aakhira ma anfacayso nacam yaqiin baa loo baahan yahay nacam yaqiintana marka shaki baa kasoo horjeedo anwaacda kufrigana waxaa kamid a ah kufri la yiraahdo kufru shaki kufri la yidhaahdaa jir qofku hadduu ka shakiyo tawxiidkii ama shahaadateynkii waxba u anfici mayso taasaa marka laga rabaa ayb yaqiinta marka diin e, yani tawxiidku inuu alla keliya le e, yani alla keliya in la caabudaa inay tahay oo aynan banaaneyn cibaadatu gayrillahi ilahay keyrkii in la caabudaa inaysan banaaneyn shaki aynan uga jirin waxyaabahaas baa lagaga rabaa marka abu hurayra sidaan waa markii sidaan la yiri wou baxay inuu usheego damcay dadkii cumar baa arkay ou la kulmay maxaad nebiga ka maqashay sidaan sidaan baan ka maqlay buu yidhi orod laaba buu yidhi xabadkau marka wuxuu uga dhuftay gacan gacan buu xabadka uga dhuftay marka abu hurayra ou sal salka u udhacay marka salka u dhacay markaasuu nebigu yimi sal ll slam cumar baa sidaas iyeelay buu yidhi markaasuu cumar ka daba yimid oo yidhi rasuulka ilaahayo waxaan ka baqay uu yidhi haddii dadka sidaan loo sheego inay iyada isku halleeyaan banaan oo acmaasha ay daayaan ayaan ka baqay markaasuu nabiga cumar sidii waa wuu ku waafaqay xadiidkii mucaadna idan yatakilu waa tow ahaa nacan marka fahamka cumar uu leeyahay inuu faham aada u culus uu yahay cilmi uuna cilmi badan yaha laga qaadanaya wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga talaa wuxuu akhriyey qowl allahi caza wajala ilaahay qowlkiisa fii ibraahiima ibraahim ku saabsanaa rabbi inahuna adlalna kathiira min annaas rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inahunna asnaamtu adlalna waxay dhumiyeen kathiiran in badan oo min annaasi dadka ka mid a faman tabicanii qofkii i raaco fa inahu isagu minii aniga ayuu iga mid yahay ayuu akriyey marka rabbi inahunna damiirku wuxuu u laabana asnaamta dabcan waid qaala ibraahimu liabiihi waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam rabbi inahuna adlalna kathiira min annaas saasay ahayd ayb wa qowla ciisa calayhi salaam marka maxamed ibn ibraahim ataymi ayaa aayaddaas markuu akriyey wuxuu yidhi oo a'imadii salafka waaweyneyd ka mid ahaa waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim nabiyullahi ibraahim kadib yaa baladan yacni asnaamta oo lagu fidnoobo ama tawxiidka oo laga fidnoobo yaa ka byaa yaa ka yaa yacni ka aamin noqonayo haddii nebi ibraahim uu ka cabsaday uu yihi wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahu waxaad naga dheeraysaa aniga iyo ilmahaygaba asnaam inaan caabudno yaa ka yaa yaa ka aamin a ah buu yihi marka yaa ka aamin noqonayo eh, eh, arrinkan marka ayb dadka marka walidaalika marka tawxiidka la sheegayo oo kale ama shirkiga laga digaayo oo kale iyo ku dhahayo annaga muslimiin nahay waxaasna looma sheegi karo weligiin islaam ahayn aabayaalkeen iyo awoyaalkeen tawxiid maxaa lagu sheegaa tawxiid waaba naqaanaabe nacam da dadkaa ma ibraahimay ka cilmi badan yihiin marka ma ibraahim bayse ka yacni waxaa nebi ibraahim ka cabsaday sanam caabudidiis dad badanaa ku dhumay buu yidhi nacam sanamka marka waxay moodayaan dadku in yacni dhagaxan la qoro keliya la yidhaahda nacam dhagaxyadan inta la qoro loo sujuudo keliya u haystaan nacam cibaado cibaadana sujuud bisay u yaqaanaan cibaadada waa ka xeel dheertaa sujuudda ko oo ducada iyo baryada iyo nadarka iyo gowraca kulli waa cibaado iyo marka qofku shido oo ku jira cidda uqeyshanaya wuu caabudayaana waxaasoo dhan waxaa kaloo iyadana marka waxaa la caabudaa sanam keliya ma aha nacam qubuurtaa mararka qaar asnaam noqon karto mabaadi'daa mararka qaar asnaam noqon karta nacam mabaadida mabaadida dadku aamino qaarkood yaca markay diinka ka hormariyaan ama dimuqraadiyad ama yacni waxa lamidkaa marka diinka ilaahay laga hormariyo ama qawaaniinta bani aadamka dejiyo waxay noqonaysaa sanamay noqonaysaa nacam mabda la aaminayo nacam haddii laga hormariyo qur-aanka iyo sunnada oo ilaahay laga hormariyo mabdi-iisa waxay noqonaysaa marka wax sanam bay noqonaysaa lagu fidnoobay soo ma garani qubuurtii baa noqonayo rasuulka sal alla ly slam wuxuu yihi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigeyga sanam la caabudo ka dhigin buu yiri haddii marka qubuurta aynan u noqonaynin dadka asnaam nebiga ilaahay kama magan galeenba wax ba haddaysan ahayn nebigu ma ka magangalaayo alle ilaa wuxuu ogyahay dadku inay ku fidnoobayan u ogyahay rasuulka sal l slam soo ma garanin waxyaabahaas oo dhan marka wathankuna marka awthaanow qur-aanku in badan ka cabiraa awthaanta ama wathankuna sanamku waa ka macno ballaaran yahay wathan waxaa layidhaha wax kasto oo ilaahay keyrkiis la caabudo ama masawir ha ahaado ama waxaan la arkaynin oo mabda-a mabda wax aan la arkaynin oo macnawi oo mabda-a ha noqdo ama wax kaloo yacni aan sawir lahayn oo geed ama qabri ama wixii oo doona ha noqdo waxaas oo dhan marka in lagu kufriyaa la rabaa oo ilaahay keliya un cibaadada loo sugo oo la rumeeyo ayb marka waqowla marka dadka tawxiidku waa iska fahmina dhahaya annaga ama aanba ka cabsanaynin dadka awliyada ilaahay shirkigay ka cabsan jireen nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun in aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waladiina hum biaayaati rabbihim yuuminuun waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waa lagu ammaanayba ilaahay waa dadka wawanaagsan waa dadka aan rabbi u shariig yeelina leer nacam int wa qowla ciisa iyo nabi ciise qowlkiisuu sheegay sala allahu alayh waalihi wasalam in tucadibhum haddii aad cadaabto ilaahu kuwan fa inahum ayagu cibaaduka addoommadaada weeyaan wa in takfir lahum haddaad u dhaaftana fa inaka anta alcasiizu alxakiim ilaahu waxaa tahay adigu mid adoomadiisa ah, ka adag xikmad badan fa rafaca yadayhi gacantiisuu kor u qaaday nebiga wa qaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow ummatii ummatii ummadeyda ummadeyda ilaahu ummadeyda u naxariiso oo u dembi dhaaf wa bakaa waana ooyey rasuulka sala allahu alayh waali wasalama faqaala allahu caza wajalla alla waxau yidhi yaa jibriilu jibriilow idhab ilaa muxamedin muxamed u tag wa rabbuka aclamu rabbigaabaana ku aqoon badane fasalhu weydii maa yubkiihi waxa ka ooyinsiinayo bal waxa uu la ooynayo weydii rabbi baana kaa og oo yacni ku aqoon badan ilaahay waa ogyahay dabcan fa ataahu jibriilu jibriil baa u yimid fa abarahu rasuulullahi sal fa akhbarahu rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkii wou u sheegay jibriil bimaa qaala waxa uu yihi wahuwa aclamu nacam isagoo yani fa abarahu fa akhbarahu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nacam jibriil warkiiba u sheegay rasuulka sala allahu alayh wali wasalam bimaa qaala waxa uu yihi alle wahuwa aclamu alla isagoo ku aqoon badan oo ku cilmi badan faqaala allahu alla wuxuu yihi tacaala sareeyey nacam yaa jibriilu jibriilow idhab ilaa muxamedin faqul inaa sanurdiika oradoy maxamed u tag oo waxaad tiraahdaa inaa anagu sanurdiika waa ka waa ku raalli gelin doonaa fii ummatika ummadaada arrinkeeda waa kaa raalli gelin doonaa walaa nasuu mana ku dhibay mana ku mana ku xumaynayno innaa anagu sanurdiika waan ku raalli gelin doonaa fii ummatika ummaddaada waxa ku saabsan oo ummaddaada yacni aada u welwalayso waa kaaga waa ku raalli gelin doonaa shanigooda walaa nasu mana ku xumeynayno naam rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey naam wax fa meeshan fa jibriilu nusaqdan kale maxay say u dhigayaan faataahu jibriilu ha faabarahu haye faakbarahu rasuulu llahi sal l slam bima qaal wahuwa aclamu wacan mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal kuntu ridfa nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga fangalkiisa ayaan ahaa calaa ximaarin dameer korkiisa faqaala waxau yidhi yaa mucaadu mucaadu hal tadri ma ogtahay maa xaqu xaqullahi calaa cibaadihi ilaahay xaqiisa waxa uu yahay addoommadiisa korkooda wamaa xaqulcibaadi addoommada xaqooda waxa uu yahay cala calallahi alla dushiisa yani all addoommada xaqa ay alla addoommada xaqa ay leeyihiin oo alla oo isu xil saaray maxay tahay ila ilaahay cid wax ku waajibin karta ma jirtee qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam alla rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala waxau yidhi fa ina xaqa allaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada dushooda saaran an yacbuduuhu inay caabudaan weeyaan walaa yushrikuu bihi shay-an cibaadadana aysan cid kale waxba ugu darin an marka waxaa xaqa marka addoommada lagu leeyay halkaas waa inay alla caabudaan cidna aysan cibaadada wax kale ugu darin nacam wa xaqu alcibaadi cala allahi xaqa addoommadu alla dushiisa eh, addoommada xaq ay alla kuleeyihiin oo isaga u ballan qaaday waxa ay tahay anlaa yucadiba inuunan cadaabin man laa yushriku bihi shay-an qof aan ilaahay wax kale cibaadada ugu darin marka xaqa alleh iyo mas-uul allah subxaanah watacaala ballanqaadka oo addoommada u sameeyey waxay tahay qof aan shirki u sameynin inuunan cadaabin allah subxaana wa tacaala marka axaadiidkii kale unbaa lagu macneeyayaa nacam qof aan shirki la imaanin tawxiidkii la yimid muqtadayaadkii tawxiidka iyo faraa-ishiisana gutay ma cadaabaa ilaahay subxaana wa tacaala amase yacni inuunan cadaabka ku waarinaynin qof aan shirki la imaanin faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi afalaa ubashiru nnaas dadka miyaanan u bishaaraynaynin qaala waxau yihi laa tubashirhum ha u bishaaraynin fayattakiluu markaa ay isku halleeyaan oo isku haleynayaan markaas xaq marka waxaa la yihahdaa de alla xaqa uu leeyahay isaga uu leeyahay hadday tahay cibaado xaqa alla subxaana wa tacaala adoomadiisa uu kuleeyahy hadday inay caabudaan ay tahay haddii xaqaas marka aan la siinin ee cid kale loo wareejiyo dulmi bay noqonaysaa nacan oo dulmigaa waxaa la yidhaahdaa wadcu shay-i fii gayri maxallihi shay la dhigo booskiisa boos aan ahayn marka taas waxay keenaysaa qofku in eh, saas darteedu shirkigu dulmi u noqdo ina shirka la dulmun cadiim ilaahi subxaanahu watacaala uu u yiri mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray wabillahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam